alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray suuratu lbaqara tafsiirkeeda waxayna ugu dembeeyey aayadda laba boqol lixdan iyo toddoba aayaddan asbaabunusuul mutacadida ayaa la soo weriyaa waxaa ka mid a ah saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam inuu nebigu amray sakaatulfitri dabeedna markaa qaarkood ay keeneen timir xun dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi cabdulaahi ibnu rawaaxa timirtan ha qadarin oo ha qiyaasin yacni qiyaasta sakaatulfitriga ha u qiyaasin dabeedna ay soo degtay walaa tayamamu alkhabiisa minhu tunfiquuna walastum biaakhidiihi ilaa an tughmiduu fiih kaasi waa mid waa sabnuzuul haabita oo saxiixa sabab labaad waxaa la soo wariyey nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sadaqada amray dabeedna noocyaal timiroo aan fiicnayn markaa in la keenay ragga qaarkood ay keeneen ragga qaar baa waxay keeneen timiraan wanaagsanayn markaasa aayaddu ku soo degtay markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba noocoo timirta ah yacni ha sadaqadaysanina waa noocyada xunxun magacyadoodii ayuu markaa sheegay taasina waa sabab labaad oo mawduuca ku saabsan sabab saddexaad oo iyaduna tilmaamaysaa sadaqadii markaa waxa weeye nooca radiiga aynaan ah lagu bixin inay ku soo degtay waa jirtaa calaa kulli xaal sababay leedahay aayaddu laakiin waxaan waxyaalaha sakada waajibka ah nooca ugu liita in lagu bixiyaa ma bannaana waana lagu dambaabaya sadaqada sunnada ah mid walba ruuxu waa bixin karaa laakiin waa laga fadli badan yahi laakiin sadaqadda waajibka ama zakada zakaatulfitri ha noqoto ama zakaatulmaal ha noqotee nooca ugu liita in la bixiyaa ma bannaana nooca ugu liita in la bixiyaa ma bannaana calaa haadaa marka zakada waajibkaa lagu fasiro ahlucilmi badani waa ku fasireene sabab nusuulkuna waaba tilmaamaya zakaatulfitriga sheegayaaye waxay noqonaysaa nahyigu inuu taxriim yahay oo la xaaraantinimaynaayo sakada in lagu bixiyo nooca ugu liita nooca ugu wanaagsan in la bixiyaana waajib ma aha laakiin nooca dhexdhexaadkaa baa waajib ah. haddii se isagu ruuxu bixiyo nooca ugu wanaagsan fadaaka afdal waa ka fadliga badan waatii xadiiskii nebiga sala allahu aleyh wasalam saxiixa ay ku soo aroortay iyaaka wa karaa'ima amwaalihim yacni waxaan kaaga digayaa mucaadi bnu jabal buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xoolahooda kuwa yacni ugu fiican ee maquudhaanka ah ee ugu qiimaha badan ya kaa inaad markaa zeke ahaan uga qabato uga qaaddo baa kaaga digayaabaa nabigu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waittaqi dacwata almadluumi fainnahu laysa baynaha wa bayna allaahi xijaab ruuxa la dulmiyey ducadiisa ama habaarkiisana iska ilaali waayo ducada madluumka iyo allah xijaab uma dhexeeyo waa mustajaabo waa la aqbalaa baa laga tilmaamaya wuxuu sidaa nebigu ugu yidhi calayhi salaatu wasalaam mucaad bnu jabal wuxuu waaliya qaadiba ka ahaa yeman marka sakadii wuxuu u qabanayaa xoolaha intuu markaa tiro koobo ayuu ka qoobanayaa oo madaxdu alamwaalu daahira xoolaha markaa muuqda xoolaha waxaa loo qaybiyaa amwaalu daahira iyo alamwaalu albaatina alamwaalu albaatina xoolaha qarsoon sida badan yacni markaa dadku yaga sakadooda hoos uga bixin jiray ama qaraabadooda siin jiray ama bixin jiray laakiin xoolaha muuqdee daahirka ah dee inta caamiliintu ay yimaadaan ilaa nooc madaxay ahaayeen caamiliintuye bay xoolaha tira koobi jireen waa tirin jireen wixii qabanayay ka qaban jireen oo ka qaadi jireen intay iska fadhiistaan may odhan jireen noo keen sakadii ya iyagaa tiro koobi jiray iyagaa tirin jiray iyagaa xisaabin jiray waxa qabanaya iyagaa eegi jiray dabeedna markaa neefka wasadka ee dhexdhexaadka ah ee midna ka wanaagsan yahay midna ka liito ayay qaban jireen taasuu nebigu u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam mucaadi bnu jabal haddii neefka ugu mudan xoolaha laga qabto isagoo qofkii aan raalli ku ahayn oo laga qaado oo sakanimo looga qaado inay noqonayso dulmi wattaqi dacwata almadluumi fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab laakiin qofku hadduu isagu ku deeqota ugu fiican u bixiyo fadaaka afdal lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibbuun khayrka iyo wanaagga gaari maysaan ila aad bixisaan waxaad jeceshihiin saas aawadeed saxaabada qaarkood waxay samayn jireen xoolahooda noocay ugu jecel yihiin ugu qiimaha badan bay sadaqadaysan jireen oo baxsan jireen iyagoo khayrka doonaaya jannada doonaaya yacni wanaagga doonaya ayay sidaa yeeli jireen ayay sidaa yeeli jireen waayahay waxaanan tambiihinayaa marka sadaqaadka la bixinayo dad badan iyagoo ilaahay dartii u bixinaya ayaa haddana waxay u baxsadaan si ay adduunyo ugu dhowrtaan oo xoogga iyo xawada iyo xoolaha iyo ubadka iyo cimriga iyo caafimaadka intaba inuu ilaahay ugu ilaaliyo ayuu sadaqadda u bixinayaa ayuu sadaqadda u farabadsanayaa ta noocaasina waa mid laga fiican yahay waa in loo baxsadaa marka wax la baxsanaayo lisawaabi alaakhira ujeeddada loo baxsanaya laba mid waa inay noqotaa liajli sawaabi alaakhirati faqad sawaabka aakhiro keliya ujeeddadu u baxsanayaa waa inay noqotaa waana sida mudane fadliga badan in adduunyada wax ka mida loogu keenaa maqsuud isaga yaynay u ahaan oo aynay ugu ladhnaan sawaabka aakhiro hadday u imanayso dariiqaha ugu timaado laakiin isagu wuxuu u socday yeenay noqon wuxuu maalka u soo saarayo wuxuu cibaadada u samaynayo waa inay noqotaa lisawaabi alaakhirati faqad inuu naar kaga badbaado in janno allah ku geliyo in allah kaga raalli noqdo lisawaabi alaakhira waa inay noqotaa haddii taa aynay noqon oo wax ugu ladhnaanayaan labada ujeeddo weynayna sinaan ama ta adduunyadu aynay weynaan iska jir adoo wax fara badan bixiyey aakhiro inaad ku hungowdaa adduunyada haba lagugu barakeeye waxba kuu tari mayso cimriga adduunya waa kooban yahi almaqsuud alakbar hadduu noqdo adduunyada in lagugu barakeeyo cimriga iyo xoogga iyo xoolaha iyo ubadka dhibaatooyinka iyo balaayooyinka lagaaga daafaco ujeeddada ugu weynaad u bixinaysaa hadday sidaa noqoto ahlucilmiga qaarkood waxay dhahan aakhiro waxba ku heli maayo ilahay dartiiba hadda u bixiyey waxaan uga dan leeyahay in markaa adduunyada ilaahay ugu barakeeyo cimriga loogu dheereeyo xoogga loogu ilaaliyo xoolaha loogu ilaaliyo taranta loogu badiyo dhibaatooyinka iyo aafaadka laga daafaco haddii almaqsuud alakbar kaa noqdo oo aakhiradu noqoto wax yaroo ku daba ladhan ama maqsuudulwaxiid uu noqdo inuu cadaabka adduunyada iyo dhibaatooyinkaa adduunyadu ilaahay kaga ilaaliyo uguna barakeeyo ugu wanaajiyo adduunyada ashyaadii aynu sheegnay culammada muxaqiqiintu waxay tilmaameen inaanu aakhiro waxba ku yeelanayn macnaha caynkaasana yacni shuraaxu kitaabi tawxiid waa ka hadleen alxaafid ibnu rajabna aad iyo aad buu ugu dheeraaday kitaabka jaamicu alculuum waalxikam waa kitaab aad u qiimo badan dalabatulcilmigu waa inay aad ugu dadaalaan waxaa ku jira fawaa'id nafiisa ya qallama yuujadu fii hayriha kutubaha kale inta laga helaa faa'iidada fawaa'idda ku jirta jaamicu alculuum waalxikam kutubaha kale qoraya fawaa'idda ku sugani ma badna fawaa'id nafiisa ku yaalla arbaciinka kitaab lagu sharxay oo ka qiimo badan jaamicu lculuum waalxikam ma jiro saas awadeed laa yastakhni canhu taalibu cilmin ruux cilmi doonaya kitaabu ka maarmi kara ma aha jaamicu lculum walxikam laba iyo afartankii xadiisee nawowi ururiyey iyo siddeed xadiisoo jawaamic ah oo uu ku daray kontonkaa xadiis alkhamsiin arajabiya ayuu sharxayaa konton bay isku noqdeen maxaa aahaar salafi ah ku sugan maxaa akhwaashii a'immada ku sugan yaa waa kitaab aad iyo aad u qiimo badan shuruuxaadkiisa axaadiista u sharxaana aad iyo aad bay u qiimo badan yihiin lama mid ahaa shuruuxaadka muta'akhiriinta lama mid ahaa cumuuman lama mid aha sheekh baa wuxuu igu yidhi wadaad suufiya ayaa mar ii yimi buu yidhi oo anigoo madiine jooga markaasuu yidhi waa bal kitaabaan daalacdo bal ii yara dhiib jaamic alculuum walxikam baan u dhiibay buui sow ibnu rajabna hore unu aragba kitaabkiibaa u macaanaaday nin aad waxba akhriya buu ahaayo kitaabkiibuu saddex maalmood ku dhammeeyey buu yidhi markaasuu yihi sheekhan ma aqoon laakiin waxaan ku sigtay buu yidhi inaan xanaabilo kaga murmaan ku sigtay buu yidhi mar kasta wuxuu leeyahy qaala shaaficiyu qaala shaaficiyu qaala shaaficiyu a'immada kale waa ka soo naqlinayaae isaga waxa markaa aad u cajabiyey nuquusha faraha badan leh uu ka soo naqlinaayo a'immada shaafici ka mid yahay waxaan ku sigtay buu yidhi inaan xanaabilo kaga murmo waa kitaabo aad u qiimo badan buui caariyadii buu ii soo celiyey markaan arkay kitaabka inuu la dhacay aan ku yidhi hadiyad buu ku yee qaado ya markii dambe wuxuu sameeyey buu yidhi yacnii wuxuu ii soo diran jiray o odhan jiray waa balle eh, sheekhaasi kutub kale uu leeyahay ii iibi sharxiisa kada waxyaalo ii dirtay buui calaa kulli xaal faa'iidada caynkaasa aad iyo aad buu ugaga hadlaa hadalladiisana shuraaxu kitaabi tawxiid waa soo naqliyeen hadday fatx majiidka tahay iyo hadday khayrkii tahay marka maqsuud maqsuudulacdam waa inuu noqdaa cala alaqalli sawaabka aakhiro in looga jeedo waa inay noqotaa dariiqa ha kugu timaado umuuraha adduunyo waa dhacdaa dadka markaa in uh, wax ka mida ajarkooda adduunyada lagu siiyo qur'aan iyo xadiisba waa sheegayaan wa aataynaahu ajrahu fi dunya wa inahu fi alaakhirati la min asaalixiin waatuu allah nebi ibraahim ka yidhi axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam waa ku soo aroortay saxaabada qaarkood waatay yidhaahdeen yacni xaaladda ay soo mareen hadday saxaabada yihiin bay ka warrameen markaasay waxay yidhaahdeen waxaa naga mid ahaa haddaannu saxaabadii nahay mid geeriyoodoo dhintay ama la dilay walam ya'kul min ajrihi shay'a isagaan ajarkiisii waxba ka cunin muscab bnu cumayr baa ka mid ahaa buuli wax lagu kanfaa la waayey buuli markaasaa mara yar oo uu lahaa ayaa markaa la is yidhi ku kanfa markaasay gaadhi weydey haddii xagga madaxa laga dhammeeyo addimadaa qaawanaanayo bannaanaanayo haddii xagga addimada laga dhammeeyona madaxa ayaa bannaanaanaya markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xagga madaxa ka dhammeeya xagga addimadana dee caws iyo wax saara ya annagana wuxuu yidhi waxaa naga mida man aynacat lahu simaaru fa huwa yahdubuha mid midhihii u bislaadeeno dee hadda sidaa u garanaya ya marka ruuxa ajarkiisa aakhiro loogu wada kaydiyey baa sawaabkiisa aakhiro sii fara badanaya ka adduunyada wax ka mida ku daaqay yacni ajarkiisa waxba u dhinmaya allahuma ilaa dee markaysa markaa yacni nebiyada iyo siduu ilaahay ka sheegay iyagu waa ka duwan yihiin dadka kale wa aataynaahu ajrahu fi dunya wa inahu fi alaakhirati la min alsaalixiin markii la yidhi wa aataynaahu ajrahu fi dunya si aan laysu odhan aakhiro talowm daraja naaqisuu gelayaa baa waxaa laga daba keenay wa inahu fi alaakhirati la min alsaalixiin axaadiista sixaaxa waxaa ku soo arooray in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sariyo ama koox muslimiinta ka midii ah hadday duulaan oo gaaladii la jihaadaan oo ay guulaystaan waxna furtaan tacajaluu bisulusay ujuurihim waxay soo dedejiseen sida xadiiska saxiixu sheegaayo ajarkooda marka saddex madax loo qaybiyo saddex dalool loo qaybiyo laba dalool bay la soo noqdeen daloolka kalena aakhir ugu hadhan wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam isla xadiiskaas sariyo muslimiinta ka midii ah hadday duulaan oo laga guulaysto oo iyaga lana furto lana laayo ajarkoodii oo dhammaystiran baa u wada kaydsamaya nebi maxamed baa sheegay calayhi salaatu wasalaam marka calaa kulli xaal waxaan tambiihinayaa uun ujeeddada ugu weyni waa inay noqotaa cala alaqali haddaynay noqon ujeeddada keliyaba aad u bixinayso ta ugu weyni waa inay noqotaa lisawaabi alaakhira oo aynay markaa noqon labada ujeeddo inay kuu sinaadaan ama ta adduunyadu haalib noqoto waa inayna noqon aayadda allah wuxuu yidhi anfiquu min tayibaati maa kasabtum wa mima akhrajna lakum min alard taabiciinta qaarkood waxay yidhaahdeen sida mujaahid oo kale min tayibaati maa kasabtum waa curuudu tijaara oo baayac mushtarkii in sakada laga bixiyo baa aayadda laga qaadanaya min ayibaati maa kasabtum ahlucilmi badanna waxay yidhaahdeen aayaddani waxay ku saabsan tahay zakada waajibkaa ah bay ku saabsan tahay waana sida loo reebay walaa tayamamu alkhabiisa minhu tunfiquun ilaa hadday sunno tahay nooca liita qofku inuu bixiyaa waa u bannaan tahay ee sawaabkiiyo ajarkunbaa ka yaraanaya laakiin zakada zakadii waajibka ahayd dee nooca liita in lagu bixiyaa waxay tahay mid xaaraanaan bannaanayn curudu tijaarana sakadu waa ka waajibtaa sida majaalis kale aynu ku caddaynay aynu kaga hadalnay aayaddii suuratu tawba iyo maqaamo kaleba zakadu waa ka waajibtaa baayac mushtarkana zakada yacni waajibka ku noqonaysaa waa zakaatu naqdayn waa zakadii lacagtiiyo dahabka marka waxaa la qiimaynayaa waxaan markaa la rogrogayo ee lagu baayac mushtarayo qiimahooda dabeedna qiimahooda markaa yacni markaa la qiimeeyo ayaa dabeedna markaa zakada laga bixinaya zakada in laga bixiyaana waa mid waajiba wey cilmiguna waa ku ijmaacsanaayeeno hore qadiiman ijmaac baa ku sugnaa waagii dambe khilaaf yar oo da'iili waa soo baxay oo ahlucilmiga qaarkooda ay markaa sekadii muqadarka ahayd ay ka hadleen laakiin cala kulli xaal qowlkaasi saxiix maaha sawaabku waxa weeyaan sida jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan ay ku tageen in curudu tijaara ay ka waajibayso sekadu yacni saas yada weeye markaa la qiimeeyana qiimaha waxaasi ku yaalliina la siisanayaa lagu qiimaynayaa ee qiimihii lasoo siistay ee raasamaalka ahaa laguma qiimaynayo ee hadday dhacdo oo hoos u dhacdo iyo hadday sare u kacdo mid walba qiimaha markaa la siisanayo ama ay ku baxayso ayaa markaa lagu qiimaynayaa ee ku taallo yacni xilligaa la joogo marka taa lagu qiimeeyana waxaa la bixinayaa afartan meelood marka loo qaybiyo meel baa la bixinaya waa juzun min arbaciin juzun min arbaciina juz-an waxallo wixii dahab ku saabsan ama fiddo ku saabsan ama lacag ku saabsan afartan baa loo qaybiyaa meel baa la bixiyaa meel baa la bixiyaa nisaabku intuu ku sugnaanayana dahabka iyo fidadu waa kala duwanaayeen dahabku waxay noqonayaan yacni cishruuna misqaalan labaatan misqaal oo dahab ah oo dahab khaalisa oo saafi ah ayaa markaa uu noqonayaa nisaabku noqonaya dahabka khaaliska saafigaana waxaa lagu sheegaa nooca marka la yidhaahdo yacni ciyaar arbaca cishriin kaasaa dahab saafi ah ama kuwan kale koobiyo labaatanka labiyo labaatanka siddeed iyo tobanka toddobiyo tobanka waxa weeye waxaa ku jira ashyaa kalea ku jiro naxaastaa ku badan dahab khaalisa waxa ah oo baraxla nooca marka ciyaar arbac ishriin nooca markuu yahay shan iyo siddeetan garaam markuu noocaa yahay wuxuu noqonayaa in afartan loo qaybiyo meel la bixiyo afartan meelood loo qaybiyo meel la bixiyo saas yadaa bay noqonaysa kuwa kale qiyaasaha kale waxaa ku yaro darsamaya oo shan iyo siddeetanka waa ka yaro badanaysaa qadarka markaysa markaa lagu daray marka laga jaro xagga fidada iyadu waa sahlan tahay oo waa ka koobnayd waayo laba boqoloo dirham baa ku soo aroortay axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam labada boqolee dirhamna waxay qiyaas ahaan la yidhaahdaa waa ilaa lix boqoloo garaam oo fida ah fidadu waa macdan rakhiisa weeye waa tan kaatumadana cadcad laga sameeyo wey kaatumada cadcad qaarkood waa tan laga sameeyo qalin baa la yidhaahdaa maadada silfarna waa la yidhaahdaa fidadu waa taas wey way jaban tahay garaamkeedu wakhtiyada qaarkood nus dollar buu yahay wakhtiyada qaarna waxaa laga yaaba de wax iska yara bedelaan marka laba boqol iyo shan iyo sagaashan ilaa toddobiyo sagaashan adigu markaa sita miati garaam taqriiban ayuu yahay nisaabkeedu labadii boqolee dirham ay noqonayaan labadii boqolee dirham ay noqonayaan marka labada nisaab saasay u kala tegayiin boqolkiiba afartanka la bixinayana xaggee laga keenay waxaa laga keenay waa rubculcushrigii soo nabigu calayhi salaatu wasalaam ma odhan dahabkii iyo fidadii mid walba rubuc cushri bixiya toban meelood marka loo qaybiyo haltobnaadkii afar meelood marka loo qaybiyo hal tobnaad rubicii bixiya marka de waxay noqonaysaa waxaa isdul saaran yacni waxa weeye yani markaa toban iyo afar ayaa mablaqina sii dul saaran yihi toban baa loo qaybinayaa cushrigu markuu soo baxa afar loo sii qaybinaya laba qaybinood halkii la samayn lahaa afarta iyo tobanka isku dhufo afartan bay noqonaysaa hal mar qaybi afar lagu dhuftay toban waa afartan hal mar baad u qaybinaysaa afartan marka loo qaybiyo mablaqa soo baxaa wuxuu noqonayaa kii la bixinaayo allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow anfiquu baxsada zakkuu ay zakkuu zakeeya min tayibaati maa kasabtum waxaa shaqaysateen kiisa wanaagsan wax ka mida bixiya aahaarta laga soo wariyey saxaabo iyo taabiciinba waxa bacdigood ay sheegeen zakada in laga tilmaamaayo waa cali ibnu abi taalib iyo cabiidat asalmaani iyo ibnu siriin iyo jamaacaad kale waa laga soo naqliyey inay markaa yidhaahdeen waa zakada ayaa loo jeedaa saas aawadeed baa sheekhu ku fasiray zakuu zakeeya min tayibaati maa kasabtum ay min jihaadi aladii kasabtumuuh kaa shaqaysateenkiisa wanaagsan wax ka mida bixiya jihaadkana waxaa loo jeedaa oo nooca wanaagsan ee si ahaanna u wanaagsan xalaashana ah oo min almaali maalka ka mida wa min ayibaati maa akhrajna lakum min alard wa min ayibaati maa kii wanaagyaalkiisa wax ka midana bixiya akhrajnaa lakum ay akhrajnaahu aanu soo saarnay isaga lakum idinka aawadin idiin soo saarnay min alardi allada ka soo bixinay oo min alxubuubi yacni markaa badar ah waa raashinkii markaa la karsanayey sida hadhuurka sida qamandida sarreenka heedda iyo waxa la midka kuwaasaa xubuub ah iyo wasimaari midha ah midhahana waxaa laga tilmaamayaa waa midhahan markaa khudrawaadka markaa la cuno yacni markaa wey walaa tayammamuu ha qasdinina ay taqsiduu ha qasdina ha doonina alkhabiisa ka xun ha doonina alradii'a ka xun ha doonina minhu xaaluu min almadkuuri ka la soo sheegay ka mid ahaaday ha doonina khabiisku tunfiquuna ay tunfiquunahu xaala baxsanaysaan bimacnaa doonaysaan inaad baxsataan xaala muqadara xaala manwiya aan niyaysantihin inaad baxsataan aad doonaysaan oo fi zakaati zakada gudaheeda aad ku doonaysaan inaad ku bixisaan marka ha doonina ka xun xaaluu ka mid yahay ka la soo sheegay ka la soo sheegay waa maxay waa min ayibaati maa kasabtum wa mima akhrajna lakum waa labada noocba hadday tahay noocyada la soo bixiyey ee arlada laga soo saaray iyo hadday tahay waxa markaa la shaqaystayba ee maalka ka mida waa labada nooc ee maalka tunfiquuna ay tunfiquunahu yacni marka xaalaad bixinaysaan bimacnaa niyaysantiina doonaysaan inaad bixisaan marka waa xaala manwiya kaasi waa weji waana sida uu markaa maray mufasirku weji labaad culamada qaar waxay mareen walaa tayamamu lkhabiisa ha u qasdinina oo ha doonina ka xun tunfiquuna xaal aad bixinaysaan kaa xun aad bixinaysaan waxaa bixinaysaan tuufiquunahu minhu xaaluu khabiiska ka mid yahay oo khabiiska markaa loo celiyey laakiin marka hore maxaa loo celinayaa kii la soo sheegay oo ahaa markaa noocii la kasbaday iyo noocii marka arlada laga soo bixiyeyba waayo wejiga hore mar walaa tayamamuu ha u qasdinina ay walaa taqsidu alkhabiisa ka xun ha u qasdinina alradii'a ka xun minhu xaalu ka mid ahaaday min almadkuuri ka la sheegay yani xaaluu ka mid ahaaday ama hala kasbada ama arlada ha ka soo baxee tunfiquuna ay tunfiquunahu xaalaa baxsanaysaan yacni doonaysaan oo niyeysantiin inaad baxsataan ha u qasdinina fi zakaati zakada a ku bixisaan xaalu min damiiri tayammamu waxay noqonaysaa xaal inay tahay laga xaalaynaayo damiirka tayammamu faacilka laga xaalaynaya waawu damiirka ay munfiqiina lahu baa macnuhu dhacay walastum biaakhidiihi walxaal lastum aydaan ahayn biaakhidiihi qaar qaadan lahaa ay ilkhabiisi ka xun ay ilkhabiisana waad odhan kartaa yacni maxalka ka raaciso haddii kalena markaa waxa weeye waa laba maxalun waayo mar walba waa mabni marna maxalka idaafada marna maxalka mafcuulka asaalatan uu ahaa walastum biaakhidiihi walxaal aydaan ahayn lastum aydaan ahayn biaakhidiihi qaar qaadan laha aan ahayn khabiiskaas damiirka ahaadu khabiisku u noqonaya ay lkhabiisi ka xun qaar qaadan lahaa xaalaydaan ahayn low uctiitumuuhu haddii laydin siin lahaa aydaan qaadan lahayn fii xuquuqikum xuquuqdiinna aydaan u qaadan lahayn bimacnaa cid haddaa xaq ku leedihiin oo laydiin siiyo noocaa liite xun idinkaan qaadan lahayn oo idinkuba diidi lahaa hadda zakaha u bixinnina ilaa an tuqhmiduu fiih aydaan qaadateen ilaa bian tuqmiduu inaa indhaha isku qabataan mooyaane fiihi gudihiisa ama xaal axwaasha ka mida aydaan qaadateen ilaa fii xaali alikhmaadi fiihi xaal isku indha isku qabada gudaheed mooyaane xaal kale aydaan qaadateen ha u bixinina zinko bitasaahuli ay dhaha isugu qabataan yacni waxaa la caddaynayaa suurada ikhmaadka ku dhacayo bitasaahuli saamaxaada aad saamaxdaan oo sihashaan oo iska fudaydisaan oo iska sii daysaan iyo waqadilbasari indha iskuqabad inaad samaysaan oo ka indha laabataan iska sii daa mm, socodsii fa kayfa tu'adduuna minhu xaq allah sidaa ugu godanaysaan xaqii ilaahay xuquuqdiinnaba haddaydan u qaadan lahayn xaqii allah idinku lahaayee sakada sidaa ugu bixin kartaan waxaa idinkuba aad diidi lahaydeen haddamaarta waa waaclamuu ana allaha haniy waclamuu ogaada ana allaha inuu allah haniyun ka hodankee haniga inuu yahay can nafaqaatikum waxaa bixinaysaan ilaahay hani buu ka yahay uma baahna xamiidun ay maxmuudun mid la mahadiyo weeye calaa kulli xaalin xaalad walba allah waa la mahadiyaa yacnii mar walba allah waa mahadsan yahay afcaashiisoo dhanna waa ku wanaagsan yahay ficillada ilaahay ficil weliba waa khayr waa wanaagsan yahay kullu afcaalihi khayr ya waalkhayru kulluhu fii yadayk waasharu laysa ilayk sida xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey sheegaayo inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waalkhayru kulluhu fii yadayk ilaahayow khayrka dhammaantii labadaada gacmood buu ku sugan yahay waasharu laysa ilayk sharkana xaggaaga looma nisbeeyo yacnii shar wuxuu dhacaa fii bacdi mafcuulaatihi laa fii afcaalihi mafcuulaadka ilaahay iyo makhluuqaadka allah abuuray wax ka mida baa shar ku sugan yahay laakiin afcaasha ilaahay wax shari kuma sugna dhammaan waa wada khayr kufriga iyo sharka iyo macaasida iyo fisqiga iyo jazaagooda iyo ciqaabkoodaba inuu abuuray uu qadarayna khayr iyo sharba waa khayr weeye xikam baaliqa ku jira xikmooyinkaa ku jira aawadeed dhammaantood waa wada khayr weyi waxyaalo badan oo wanaagsanna oo sifaadka ilaahay iyo asmaadiisa ka mida ah lama fahmi kareen haddaanu ilaahay haddaanu sharka oo gaalnimada iyo macaasida iyo fisqiga iyo xumaanta iyo ciqaabkoodaba haddaanu abuuri lahayn qadarina lahayn siduu khayrkaba u qadaray asmaa badanoo allaah u sugnaaday iyo sifooyin badanoo allah u sugnaaday lama fahmi kareen xasanaad badanna waa baaqan lahaayeen inuu allah shadiidulciqaab yahay lama fahmeen inuu raxiim yahay inuu tawaab yahay inuu ghafuur yahay inuu cafuw yahay mid cafin badan dembidhaaf badan toobad aqbal badan yacni xaliim yahay oo dulqaad badan yahay oo raxiim yahay oo naxariis badan yahay shadiiduciqaab yahay casiisun duntiqaam yahay argoosi u saaxiib yahay wax walba inuu awoodo oo qadir yahay wallahu calaa kulli shayin qadiir lama fahmin xasanaad badani waa baaqan lahaayeen jihaadka gaalada lala jihaadaayo towbadda xumaadda laga toobad keenaayo yacni waxa weeye munkaraadka lala dirirayo lala dagaalamaayo yacni waxa weeye kufriga iyo ehelkiisa cadaawadda iyo nacaybka loo qaadayo ee rabbi loogu dhowaanayo yacni kullu daalika waa la waayi lahaa ya shuhada inay jiraan yacni masaalix badan baa baaqan lahaa marka ashyaadu muraadun lidaatihi ha noqdaan ama muraadun ligayrihi afcaalu allah kulluhaa khayr waa maxmuudun calaa kulli xaal saas aawadeed nebigu sala allahu alayh wasalam kaana idaa ra'aa maa yasuruhu qaala alxamdu lilaahi aladii binicmatii tatimu asaalixaat wa idaa ra'aa maa qaala alxamdu lilaahi cala kulli xaal mar walba nebigu calayhi salaatu wasalaam waa xamdi naqayi wax farax geliya markuu arko oo nicmo iyo wanaag ah wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi aladii binicmatii tatimu asaalixaat waxaa mahadii u sugnaatay ilaaha incaamkiisa daraaddii waxyaalaha wanaagyadu ay ku dhammaystirmaan laguna helo kuna dhammaystirmaan wa idaa ra'aa maa yasuuh wax murugo geliye ama xumaato geliye markuu arkana wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi calaa kulli xaal allah baa xaal walba mahadsan maxmuudun cala kulli xaal baa hadda sheikhu yidhi qaala allahu tacaala alshayطaanu yacidukum alfaqra waya'murukum bilfaxshaa alshayطaanu shayطaanku yacidukum alfaqra wuxuu idiin ballanqaadayaa idin yaboohayaa alfaqra faqri wa ya'murukum wuxuu idin amrayaa bilfaxshaa'i xumaanta ayuu idin amrayaa macaasida iyo xumaanta iyo fisqiga ayuu idin amrayaa ama weji labaad wa ya'murukum wuxuu idin amrayaa bilfaxshaa'i faxshaaga oo bukhliga ah ayuu idin amrayaa wallahu yacidukum makfiratan minhu wa fadla wallaahu allah yacidukum wuxuu idin ballanqaadayaa idin yaboohayaa makfiratan dembi dhaaf dembi dhaafkaasoo minhu xaggiisa ka ahaaday wa fadlan iyo nicmayn iyo gallad ayuu idin markaa ballanqaadayaa haddaa markaa la timaadaan yacni taacada iyo khayrka iyo wanaagga iyo towbada wallaahu allah waasicun waa ku ballaadhan yahay fadligiisa iyo cilmigiisa iyo naxariistiisuba ay ballaadhantahay iyo nicmayntiisu caliimun waa ka cilmiga badan oo wax walba u aqoonta badan yu'ti alxikmata man yashaa yu'tii ilaahay waa siinayaa alxikmata xikmada man yashaau kuu doono inuu siiyo ayuu siinayaa labadii mafcuulba waa hadda waa waa daahir inagii nidhi aataa yu'tii waa bimacnaa actaa waxayna qaadataa laba mafcuul ila yu'tii waa aataa mudaariceedii weeyaan aataa yu'tii iitaa'an marka mafcuulkii koowaad waa man weeye mafcuulkii labaadna waa alxikmata oo kii labaad baa la soo hormariyey amaa la yidhaahdo alxikmata ayaa mafcuulkii koowaada ile isagaa la horaan sheegay laba mafcuul mar hadday yihiin maxaa ka dambe loo yidhi kii ka dambeeyaa kii koowaada waxaa loo yidhi mafcuulka koowaad iyo mafcuulka labaad mafcuulka koowaad wuxuu ka dhigan yahay fii macna alaakhid sidii qaatuu ka dhigan yahay oo xagga macnuhu faacil ka yahay mafcuulka labaadna fii macna almafcuul buu yahayoo xagga macnuhu ma'khuud ka yahay waa la qaate mafcuulka koowaadna waa wax qaate haddamarat iminka xikmada miyaa qofka qaadanaysa mise qofkaa xikmada qaadanaya marka xikmada la siiyo kee la qaadanayo labada man ilaakhid wa man ilma'khuud alaakhid huwa shaksu wa man xikmaduna waa ma'khuud marka sidaas aawadeed kaa xagga macnaha faacilka ka aba mafcuulka koowaad noqonaaya ka xagga macnaha mafcuulka ka aba mafcuulkii labaad noqonaaya yu'ti alxikmata ilaahay waa siinayaa xikmada iyo cilmiga naafica ah man yashaau kuu doono inuu siiyo ayuu siinayaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kaiiraa waman yu'ta alxikmata ku kastoo xikmad la siiyo faqad uutiya xaqiiqe ee waxaa la siiyey khayran khayr baa la siiyey khayrkaasoo kahiiran fara badan wamaa yadakkaru ilaa ulul wamaa yadakkaru ma waantoobaayo oo ma waana qaadanaayo ilaa ulul albaab kuwa caqliyada wanaagsan u saaxiibkaa ah mooyaane cid kale kuma waana qaadanayso yacni wacdiga iyo waanada loo sheegaayo wmaa anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin faina allaha yaclamuh wamaa anfaqtum ay aya shayin anfaqtum wax kastaa baxsataan oo min nafaqatin wax la baxsado ah marka maadu waa shariya shariya wey wamaa anfaqtum ay aya shayin anfaqtum wax kastaa baxsataan oo min nafaqatin wax la baxsado ah mintu waa bayaaniyo aw nadartum ama wax kastaa ku nadartaanoo min nadrin nadar ah nadar ah bayaankii baa lagu tilmaamaya waayo nooc ibhaama ku jira fa ina allaha yaclamuh allah waa og yahay ogaalkiisana waxaa ka dhalanaya wuu idinka jazaynaya laasimka ka dhalanaya walaazimu lxaqi xaqun waa inuu idinka jazaynaya wamaa lilaalimiina min ansaar wamaa lilaalimiina aalimiinta uma sugnaan min ansaar cid u gargaartaa uma sugnaan in tubdu sadaqaati fa nicimaahi in tubduu haddaa muujisaan alsadaqaati sadaqooyinka haddaa muujisaan oo si calana oo muuqata u bixisaan fa nicimaahi ay fa nicma shayan ibdaa'uha shay bay u wanaagsanaatay yacnii ibdaa'uhaa muujinteedu ta markaa madxigii ammaanta lagu gaar yeelay waa muujinteedu wey wa in tukhfuuha haddii aad qarisaan wa tu'tuuha aad siisaan alfuqaraa'a kuwa baahan aad siisaan fa huwa ikhfaaga la qarinaya fa huwa madkuurka la soo sheego in la qariyo ah fuqaradana la siiyaa khayrun lakum waa idinka khayr badan yahay muujintaa muujinaysaan oo ismu tafdiil aad u fasirto khayrun lakum min ibdaa'iha ama mujarad alwasfiya laga tilmaamo khayrun lakum khayr buu idin leeyahay wa wayukafiru cankum min sayi'aatikum wa yukafiru ay wallaahu yukaffiru allah waa idinka dhaafayaa waa idinka daadinayaa cankum xaggiinna min sayi'aatikum dembiyadiinna wax ka mida ayuu idinka daadinayaa wallaahu allah bimaa tacmaluuna khabiir waxaad samaynaysaan wuxuu ahaaday mid u aqoon badan ayuu ahaaday aayadda hore allah wuxuu inoo sheegayaa shaytaanku inuu dadka warwariyo faqri u keenaayo oo uu ku cabsi gelinaayo faqriga oo markuu qofku is yidhahdo wax bixi ayuu odhanayaa war xaggaad waxu bixinaysa in wax la bixiyo ma doonaayo faqri buu horkeenaya oo kuwan maxaad uga tegaysa oo kuwan maxaad u siinaysa oo kuwan ba u baahan yihiin ya yacni waxaweye faqrigii buu u keenay arma masaa'ib dhacaanoo markay waxaweyn yacni aad hadhow waxba weydaan armaad iscilkaan bidaa waar iska hayso inta yar bukhligana waa amrayaa bakhaylnimada oo xumaanoo dhan buu amraa xumaanoo dhan ayuu amraa xumaantuu amrayana bukhligaa ka mid a alfaxshaa culamada qaar waxay ku fasireen bilfaxshaa'i in looga jeedo bilbukhli saynu tafsiirkaba ka arki doonno carabtu waxay odhan jireen ruuxa bakhaylka alfaaxish bay odhan jireen fi luqat alcarab waxaa loo yaqaan alfaaxish ya marka alfaxshaa bukhliga waa la yidhahdaa waxay culammadu yidhahaan siyaaqyadaa lagu eegaayo marba macnaa looga jeedaa faxshaaga fii bacdi alaxyaan waxaa looga jeedaa zinada fii bacdi alaxyaan waxaa looga jeedaa eh, liwaadka fii bacdi alaxyaan waxaa looga jeedaa munkaraadka sii xunxun baa looga jeedaa oo fara badan wakhtiyada qaar waxaa looga jeedaa bukhliga marka bixasabi asiyaaqaat ayaa macaanidu ku kala duwanaataa bay yidhahdeen marka shaytaanku wuxuu amrayaa bukhligu amraya marka shaytaanka waa in la caasiyaa wakhaalif innafsa waashaytaana wacsihima yacni nafta iyo shaytaankabaa khilaaf wacsihimaa caasi naftina xumaantay ku amraysaa yacni waxa weeye marka uu nafta iyo shaydaankuba ay ku diidayaan waxa wanaagsan oo sadaqaadka inaad bixisaa ay ka mid tahay ha ka yeelin yacni jiidoo bixi waayo qofka waxaa raasamaal u ah waxa uu hormarsaday hadduu qofku maal ka tago ubadkiisu waxay ka yeeli doonaan ma ogaan waxaa dhici karta hadhow inay waxba uga soo bixin waayaan isaguna maalkii intuu ku tabcay tabcay tabcay iyagoo farabada xooliyo fara badan ka tago dabeedna markuu saa kaga tago hadhowna iyagu ay iska qaybsadaan aan isagana marka waxaa shilinna loo soo dirin qabru ku jiraa wuxuu eegayaa bal inuu xuun markaa loo soo tuuro hawlahooda iska wataan qise cajiiba markaysagaa nin iiga sheekeeyey wuxuu uhi nin baa markaysagaa dhintay wuxuu ka tegey maal badan buu ka tegey maalka uu ka tegayna waxaa ka mid a dhul qaali ah oo magaalooyinka qaarkood ku yaalla waa dhul aad u weyn dhulka caynkaasna waa dhul aad iyo aad qaali u ah marka horena waa xaddi badnaa dhulkaasi cirkaasuu maray caasimadaha qaar ayuu ku yaallaa dhulkaas dhulkii baa lagu qabsaday maxkamadda isla galeen waa ku dacwiyeen akhiiran markii dambea loo xukumay waa dhul fara badan maalintii dambeaan ku idhi nin ka mida buu yidhi ayaan waxaan ku idhi waar de aabbihii nin dhulkaa idinku tabcay maxaa dhulkii markaa waxa weeye xoolihii maxaa ka siiseen wuxuu igu jawaabay buuhi saaxibuulqisa ninkii hadalka weydiiye aniga iga warramay ya wuxuu igu jawaabay buuhi ninkaa cidina waxba uma ogola ninka uu sheegay waa ninkaa cidina waxba uma ogola marka wakhtigaad joogto waxaad ka qabsataa ku raasa maala hadhow dadka markaad ka tagtay waxay yeeli doonaan kama warqabtid maalna qofka waxa u wuxuu hormarsaday waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayukum maaluhu axabbu ilayhi min maali waarisihi warkeebaa xoolihiisa ka jecel xoolaha ka dhaxlaya oo xoolihiisa u jacayl badan xadiiska muslim baa saxiixa ku soo weriyey markaasaa saxaabadii waxay dhahen yaa rasuula allaahi dhammaantayo xoolaha yagaanu u jacayl badannahay markaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iclamuu maa taquuluun war aqoonsadoo garta waxaa odhanaysaan waa saasay yidhaahdeen xoolaha iyagaa mid waliba u jacayl badan yihin xoolihiisu u jacayl badan markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam si aynay filayn ayuu u fasiray fa ina maalahu maa qaddam wa maala waarisihi maa akhar xoolihiisu waa wuxuu hormarsaday ee hor ilaahay u baxsaday baa u xoola ah wa maala waarisihi maa akhar ka dhaxlaya maalkiisuna waa wuxuu dibdhigay oo siduu u dibdhigaaye u dibdhigaaye u kaydinayay uu ka dhintay ila waxay noqotay cid kale inay leedahay markii wuxuu islahaa is adigaa leh laakiin ma'aalkii dambe waxay noqotay inaanu isagu lahayn cid kale leedahay oo dadka dhexal joojinaya ay leeyihiin waa cajiib allahu yacidukum makfiratan minhu wa fadla allah wuxuu idin yabuuhayaa idiin ballanqaadayaa dembidhaaf xaggiisa ka ahaaday buu idin ballan qaadaya iyo fadli waa sawaabka aakhiro ama waa khalafka adduunyada lagu siinaayo ama waa labadaba sawaabka aakhiro yacni marka lagu abaalmarinaayo waa fadli ciwadka khayrka qabe loo daba marinayaana iyaguna waxaweyn waa waa fadli waata labada nooc waa soo geli karaan labaduba waa soo geli karaan wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu wax kastaa baxsataan oo shay ah allah waa idin eh, daba marinayaa cawil khayr qabaa ayuu idin daba marinayaa ama sawaab eh, yani mudaacafa ayuu markaa idin eh, daba marinaya idin siinaya xasanaadkana dee dembiyada waa lagu dhaafaa ina alxasanaati yudhibna sayi'aat xasanaadku dembiyada waa tegsiiyaan oo dembiyada waa lagu dhaafaa ciddiise toobad keenta ilaahay dembi walba waa ka dhaafayaa laakiin haddaan laga toobad keenin xasanaadku waxay sababayaan bacdu dunuub in laga dhaafo ayay sababayaan xikmada ilaahay wuxuu siiyaa cidduu doonuu siiyaa xikmadu waxay u soo aroortaa qur'aanka marna iyadoo kitaabka ama aayaadka ku laran oo ku cadfan marna iyadoo mufrada a bay soo aroortaa haddii kitaab iyo xikmad la ysku cadfo wa yucallimuhum alkitaaba walxikma wadkurna maa yutla fii buyuutikunna min aayaati illahi walxikma aayaat iyo xikmad haddii la ysku cadfo ama kitaab iyo xikmad la ysku cadfo toddoba mawdic bay qur'aanka kaga soo aroortay sunnadaa looga jeedaa xikmada markaa sunnadaa looga jeeda cinda alikhtiraan almuraadu bilxikmati assunna waa sunnada nabiga sala allahu aley wasalam ama cinda alifraad alxikma marka la ifraadiyo waxay ku dhacdaa cilmiga naafic oo dhan bay ku dhacaysaayoo kitaab iyo sunnaba waa soo gelayaan marka halkani waxa wey waa cilmigii naafica ahaa sunnada gaarnimo loogama jeedo waa cinda alifraad alfaad badan baa waxa kala duwanaada macnahooda cinda aliqtiraan iyo cinda alifraad allah xikmada wuxuu siiyaa cilmiga naafica cidduu doono inuu siiyo ayuu siiyaa man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ku kastoo ilaahay khayr la doono diinku u fahansiiyaa waa cilmi naafica loo jeedaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kasiira ku kastoo xikmad la siiyana waxaa la siiyey khayr fara badan baa la siiyey waxaa allah fara badnaan ku sheegaa dee maxaad u malaynaysa ilaa cidda markaa tidhaahdo waxaasi waa fara badan yihin bay nisbadiisa ku xidhantay ilmo yar hadduu imka yidhaahdo waxbaa fara badan waxaa laga yaabaa dee dhowr xaba inuu arkay dhowr wax hadda ma aragta qof weynoo markaysaa markaa isaguna yacni aan dee maal badan iyo waxba arag waxaa laga yaabaa in yar baa la badan wuu leeyahy xoolo badan baan maanta helay yacni marka yacni waxay ku xidhan tahay nisbada cidda markaa kasiiranta odhanaysa allah markuu yidhi faqad uutiya khayran kasiiraa waxaa laga qaadanayaa khayr aad iyo aad u badan wayna dadku malayn karin inuu yahay ya waayo kasiir allah baa ku itlaaqay bashar kuma itlaaqin wamaa yadakaru ilaa ulul albaab kumana waana qaadanayaanoo kuma waantoobayaan kuwa caqliyada wanaagsan u saaxiibkaa mooyaan allabiib waa caqliga markaa ama qalbiga khaaliska ah saafiga ah kaanahu markaysaga muciyo marka yani uu yahay wax kastoo la baxsado oo khayr lagu baxsado iyo wax kastoo lagu nadro ilaahay loogu nadro oo taaco ah oo dabeedna la oofiyo lala yimaado allah waa og yahay ciddii waxa weeye markaa samaysayna waa ka abaalmarinaya hadday ilaahay dartii u nadreen waxay ku nadreenna wanaag yahay ayna oofiyeenna hadday wax baxsadeen wax xalaaloo tayiboo wanaagsan allah dartiina u baxsadeen daacana ku bixiyeen allah waa ka jazaynaya waa ka abaalmarinaya waa ka abaalmarinaya kuwa daalimiintii xadgudbayna cid u gargaaraysaa ma jirto ya cid u gargaaraysaa ma jirto nadaradii in la oofin waayaana waa nooc marka waxaan yacni dulmiya weyn haakada allah waxau yidhi ashaytaanu yacidukum alfaqr ashaytaanu shaytaanku yacidukum wuxuu idin ballanqaadaya idinku cabsi gelinaya alfaqra faqriga yukhawifukum bih waa idinku cabsi gelinaya in tasadaqtum fatumsikuu nusakha qaar fatumsikuunay qorayaan qaarna fatumsikuu bay qorayaan in tasadaqtum haddaad sadaqadaysataan yacni haddaa is tidhaahdaan sadaqadaysta waa idin cabsi gelinayaayo ficlan haddaad sadaqadaysateen lagama tilmaamaaye ain aradtum an e, tatasaddaquu haddaad doontaan inaad sadaqadaysataan wuxuu idinku cabsi gelinayaa bakhaylnimada faqriga buu idinku bajinayaa idinku cabsi gelinaya fa tumsiku markaasaa markuu idin cabsi geliyo yani iska daynaysaan waxbixintii saaxibulxaashiya wuxuu odhanayaa jamalku falow asbata shaarixu nuuna fi lficli lakaana awdax hadduu shaarixu nuunka sugi lahaa oo futumsikuuna odhan lahaa macnahaasaa noqon lahaa ka waadixnimada badan noqon lahaa haddaba bacdi waxay tilmaameen fii bacdi nusakh inay ku sugnayd nuunku iyadoo uu sugan yahay fatumsikuuna marka calaa haada ay fa antum tumsikuuna ama yani markaa saasaa macnuhu markaa u dhacay waayah tan kale lafteeda towjiiha lagu tawjiihinaayo waxaan kolay filayaa macnuhu inuu u dhacaayo in tasadaqtum ay in aradtum an tasadaquu yukhawifkum bilfaqri fatumsikuu haddaad sadaqadaysataan bimacnaa haddaad doontaan inaad wax sadaqadaysataan yukhawifkum waa idin cabsi gelinayaa ta horaa daalli u ahoo yukhawifukum ta uu hormariyey marka yukhawifkum baa noqonaysa yacni jawaabu shardigii oo la qadaraayo ta ay fasirayso daalli u tahay haddaad doontaan inaad sadaqadaysataan yukhawifkum bilfaqri faqrigu idinku cabsi gelinaya idinku bajinaya fa tumsiku markaasaa dabeedna yacni ka gaabsanaysaan waxbixintii oo iska daynaysaan waxay noqonaysaa in markaa macnuhu u dhacaayo marka uu idin cabsi geliyo ayaa marka iska daynaysaan wa ya'murukum bilfaxshaa wuxuu idin amrayaa shaytaanku bilfaxshaa'i faxshaagu idin amrayaa xumaanta albukhli bakhaylnimada ayuu idin amrayaa faxshaagu bukhliga ku fasiray wa manci zakaati iyo zakada in la diido oo la bixin waayo ayuu idin amrayaa wallahu yaciidukum allah waa idin ballan qaadayaa cala alinfaaqi bixintaa wax bixisaan wuxuu idinku ballan qaadayaa makfiratan minh dembidhaaf xaggiisa ka ahaaday ayuu idin ballan qaadaya lidunuubikum dembiyadiina uu idin dembi wa fadlan iyo fadli buu idin ballan qaadaya haddaa wax bixisaan ay risqan risqan khalafan canhu risqi markaa waxa weeyaan cawil ka ah oo beddel ka ah waxbixintaa waxbixiseen wax wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu wax kastaa baxsataan oo shay ah allah baa idiin daba marinaaya oo khalaf wanaagsan idinka dambaysiina wallaahu allah waasicun waa ku ballaadhan yahay fadligiisa iyo naxariistiisa iyo raxmadiisa iyo cilmigiisuba fadluhu ayuu ku markaa fasiray laakiin bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen in la caam yeela fiicano la yidhaahdo waxa weeye markaa fadliga kaliya kuma gaarahee waxa waasica eh, nicmayntiisa fadligiisa naxariistiisa yani cilmigiisa ixsaankiisa yani wanaaggiisao dhan baa waasica caliimun waa ka cilmiga badan bilmunfaqi waxa la baxsanaayana u cilmi badan ah, bisiiqati ismi lmafcuul saaxib alxaashiya wuxuu odhanayaa yani markaa ismafcuul markaa siiqadii weeye aduu sida kalena waa aqbali kari lahayd bilmunfiqi in la yidhaahdo iyo wa infaaqihi sida markaa waxay bacdi ka cabireen sida mulla cali alqaari ka wax bixinayo iyo wuxuu bixinaayaba wa infaaqihina uu qadaray laakiin bilmunfaqi wuxuu yidhi bisiiqati ismi mafcuul waxa la bixinaayo allah waa ka u cilmiga badan wax walba u cilmi badan yahe tan waa ka mid baa loo jeeda wa cibaaratu alkhaasini bima tunfiquunahu markaasu markaa taa u waafajiyo ayuu yidhi markaa bilmunfaqi u fasiray yu'ti alxikmata allah waa siinaya xikmada ay alcilma annaafica almu'addiya ila alcamal cilmiga naafica wax taraaya ee almu'addiya sababaya keensanaya ila alcamali camalka camalfalka lagu camalfalo yani cilmigu wada naafic ma aha dee cilmigu mar buu xujo qofka ku noqonayaa oo dhib ku yahay alqur'aanu xujatun laka aw calayk haddama aragta qur'aanku marna qofka waa u doodayaa marna waa ku buuxinayaao isagaaba markaysa markaa la dacwinaya la dacwinaya yu'ti alxikmata man yashaa'u allah xikmada waa siiyaa cilmiga naafica ah ee camalka keensanaya man yashaa'u ku doono inuu sii siiyuu siiyaa yashaa'u sida badan mafcuulkeeda waa la xadfa laakiin siyaaqa laga gartaa man yashaa'u an yu'tiyahu mm, iitaahu waman yu'ta alxikmata nuskhada fadfariga waman baa ka dhacday waman yu'ta alxikmata ku kastoo xikmad la siiyo faqad uutiya khayran kaiira xaqiiqe waxa la siiyey khayr fara badan baa la siiyey limasiirihi ila asacaadati alabadiya yacnii ahaanshaha uu ahaanaya ku dambaynaya daraaddeed liibaanta abadiga ah ee joogtada ah ee daa'imka uu ku dambaynayo daraaddeed ay taagayaysiinayso aawadeed baa khayr fara badan la siiyey wamaa yadakkaru ma waantoobaayo fiihi idqaamu taa'i fi lasli fi daali waxaa ku sugan idqaamu taa'i ta'da in lagu idqaamaayo in lagu shidaayo idqaam waa idkhaal waa gelin waa shadista lagu shidaayo culammaduna idqaam iyo iddiqaam labadaas siiqay u isticmaalaan basriyiinta iyo kuufiyiinta kale leh bay tidhaahdaa calaa wasni ifcaal hamsadana qaci bay ka dhigaan qolna iddiqaam bay yidhaahdaan daalkay shadaan hamsadana wasli bay ka dhigaan basriyiinta iyo kuufiyiinta ayaa kalelabama filayaan fii idqaamu taayi waxaa ku sugan ta'da in la dhex gelinaayo lagu shadaayo fil asli asal ahaan ta'da ahayd fi daali daalka dee iyadoo ta'a lama dhex gelinaaye daal baa horta loo bedelaya dabeedna daalkaa daalka lagu shadayaa lagu idqaamaya marka fil asli siduu u leeyahay asalkiibay ta ahayd buu tilmaamaya wamaa yatadakaru baa asalku ahaa yatafacalu ya asalkii maadaamuu sidaas ahaa ayaa dabeedna marka waxaa weeye inta daal loo beddelaa daalka daalka lagu shiday oo lagu idqaamay mar kale asalka saasuu ahaa waxaa looga jeedaa waa tawjiiha lagu tawjiihinaya laga tilmaamaya yacni tawjiih baa la yidhahdaa yatacidu macnuhu wuxuu dhacayaa waa waantoobaya wamaa yadakaru ay wamaa yatacidu ma waantoobaayo ilaa ulul albaabi kuwa caqliyada wanaagsan u saaxiibka ah mooyaane cid kale waantoobi mayso oo waanada wax kuma qaadanayaan kuwa ulul albaabkaa mooyaane asxaabu alcuquul caqliyada wanaagsan kuwa u saaxiibka caqligii waxaa way qaybiyaan culammaduyo caqligi wuxuu u qaybsamaa caqlu ghariiza iyo caqlu tajaarib iyo caqlu tawfiiq bay culamada qaar ka cabiraan yacnii marka la leeyahay caqli khariiza ah caqliga qofka ku abuuran waa ka takaaliifta manaadu takliifka ee takliifka ku xidhan yahay waa ka qofka majnuunka u waayey caqligaasi waa ka qofku markuu waayo uu noqonayo marfuucu lqalam marka gaalo iyo muslimba caqliga waa ku sifaysan yihiin caqligaa khariizada ah ee qofka asaalatan ku abuuran marka kaas waa nooc nooc kale waxay culammada qaar ka cabbiraan caqlu tajaarib oo tajribooyinka markaysa markaa badan ee qofku markaa uu helo yadana caqli bay u kordhisaa laakiin caqliga markaa samciga waxay yidhaahdaan matbuuc iyo masbuuc bay ka cabbiraane yacni waa caqlu tawfiiq bay bacdi yidhaahdaan waa inuu markaa sharciga aqbalo oo caqliga saliimkaa siduu keensanayo qabuulka sharcigii u hogaasankiisa uu qaato waa ka gaalada laga nafiyey loo diido ya waa ka loo diidayo waatay aakhire odhanayaan low kunnaa nasmacu aw nacqilu maa kunna fii asxaabi saciir waxay qiranayaan inay caqli aynay lahayn markay adduunyada joogeen dee caqligii takliifku ku xidhnaa way lahaayeene kii matbuuc ahaa iyo kii masmuuc ahaa baa ka maqnaa ka caqlu tawfiiq ay ka cabiraan culamada qaarkood yacni kaasi waxay dadku ugu kala badan yihiin sida sida hoggaansanka sharciga loogu hoggaansamayo ee loo raacayo ee loogu camal falayo ee aakhire loogu dadaalayo siday ugu kala badan yihiin bay caqligaana ugu kala nasiib badan yihiin saas aawadeed waata imaamu shaafici raximahu llahu uu yidhi yacni low awsaa shaksun bisulusi maalihi liacqali innaas haddii qof markaa uu dardaarmi lahaa odhan lahaa xoolahayga saddex dalool marka laga dhigo dalool waxaa la siinayaa dadka kuwa ugu caqliga badan surifa ila zuhaad buu yidhi waxaa loo leexinayaa la siinayaa kuwa zuhaaddii adduunyada ka zaahiday aakhiro qaabilay waayo iyagaa dadka ugu caqli badan acqalu naas ah acqalu nnaas iyaga allah wuxuu yidhi wamaa anfaqtum min nafaqatin waxaa baxsataan ay aya shayn anfaqtum wax kastaa baxsataan oo min nafaqatin wax la baxsada ah addaytum aa gudataan oo min zakaatin zakaa aw sadaqatin ama sadaqad ah yacnii faral iyo sunno kay doontaha noqotee zakadaba sadaqada waa la yidhahdaa inama asadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin khud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum aw nadartum ama wax kastaa ku nadartaanoo min nadrin nadar ah fa wafaytum bihi dabeedna aa oofisaan faina ina allaha yaclamuh allah waa og yahay laazimka cilmiga ka dhalanayaana waa maxay waa jazaaga walaazimu lxaqi xaqun xaq wixii ka laasimaana waa xaq marka asalkaoo malsuumka wax ka laazimayaan iyo laazimku labaduba xaq bay noqonayaan labaduba xaq wey fa ina allaha yaclamuh fayujaaziikum calayhi waa idinka abaalmarinaya wamaa lilaalimiina min ansaar wamaa lilaalimiina daalimiinta uma sugnaan ku dulmi falay bimanci zakaati zakada inay diideen oo bixin waayeen wanadri iyo nadarkii inay manciyeen oo oofin waayeen aw biwadci linfaaqi fii hayri maxalli ama waxbixinta meelaan meesheedii ahayn inay dhigeen oo min macaasi illaahi macaasida ilaahay ah sida markaysa markaa muslimka yani markaa laynta la laynaayo in wax lagu bixiyo iyo marka waxa weeyaan yani marka dhiigga muslimiinta iyo macaasida kaleba in wax lagu bixiyo yani xoolihii meelan yani munaasib u ahay in la dhigo yani kuwa daalimiinta uma sugnaan min ansaar cid u gargaartaa uma sugnaan maaniciina lahum min cadaabih cid u diidaysa ilaahay cadaabkiisa yani waxaweye ma jirto halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk